بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني نوع اللباط asulxu cala alinkaar waxaan ku soo jiray baab sulx wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala annowc اhaani nowci labaad ee sulxa mucaamalada ka mid ahaa waxaa weeyaan asulxu cala alinkaar sulxii ku dhisnaa inkiraad fayabtul wuu in jaraa haddii uu ku dareero calaa nafsi اlmuddaca wixii la sheeganayay laftiisii wakada waxaa la mid ah injara uu ku dareero calaa bacdihi bacdi اlmuddaca wixii la sheeganayay barhkii fi lasaxi muctamad haddaan qabanno wa qowluhu qofkii odhaahdiisa u dhahayo saalixin igula heshii cala daari gurigii igula heshii allatii gurigaasoo tadaciiha aad sheeganaysa laysa iqraaran qirid maaha fil asaxi muctamad haddaan qaban horey waxaan uga soo hadalnay suluxii waxaan sheegnay suluxu asulxu fi lmucaamala suluxa dhacaya mucaamalada dhexdeeda inuu laba u qaybsamo sulxun bayna almutadaaciyeyn wa sulxun bayna almuddaci waajnabiyin sulux udhexeeya laba qofoo waxa isku sheeganaysa muddaci iyo muddaca iyo sulx udhaxeeya nin mudaci wax sheeganaya iyo nin kaleoo ajnabi ah oo ka madax bannaan ninkii waxa weeye uu wax ku sheeganaya kan haddaba mutadaaciyeynka udhaxeeya waxaan u qaybinay sulx calaa iqraar wa sulx calaa inkaar labadaasaan uqaybinay sulx ku dhisan qirid iyo sulx ku dhisan inkirid ama inkiraar qofkii inuu inkirayaba waxa sulxa ku dhisan qiraar oo qofkan wax lagu sheeganayo uu qirsan yahay wixii lagu sheeganayay asagana waxaan idhi laba midun weeye waxa la sheegan inuu yahay cayn shay la taaban karo inuu yahay sida guri iyo dhul iyo wixii la midka ah, ama inuu yahay dayn waaya haddii uu cayn yahay laba u qaybsamaa sulxu lmucaawada iyo sulxu lxaiia sulxu lmucaawada waxa weyaan haddii uu ninkii wax lagu sheeganayey ugu bedelo kii wax ku sheeganayay cayn kale ou dhaho maalan gurigii aad igu haysatay gaadhiga u qaado kaas waxaan idhi waa marka waa sulxulmucaawada ama uu manfaco ugu bedelo dhaho guriga aad igu haysatay iga tanaasulo waxa weeye waxaan kugula heshiinaya inaad gaarigayga muddo sanad ah aada adeegsato kaasina waxaan idhi waa ijaara labadaasi waa sulxul mucaawada haddii uu dhaho maalan igala heshii gurigii aad igu haysatay oo barh ka mida qaado ama jagadii aad igu haysatay aan ka heshiin oo barh ka mida qaado barhna iida oo saa ku heshiiyaan kaasina waxaan idhi waa hibo waana sulxulxaiia ah. hibo weyaan inuu u hibeeyey barhkii oo uga tanaasulay haddii waxaa laisku haysta uu yahay daynna asma labadii oo kale muu qaybsamaya oo sulxulmucaawada iyo sulxulxaiia labadaa midumuu noqonaya haddii deyntii wax ugu bedelo deyntii uu ku lahaa ninka ee uu ku sheeganayay maalan kun dolar ba wuxuuhi kunkii dolarniyo aan kaagala heshiiyo gaarigan ama jagadan u qaado ama alaabta u qaado kaasi waxa wey sulxulmucaawada mucaawada deyntii ayuu ka iibiyey oo alaabtaas ayuu kaga iibiyey haddii uu dayntii bar ka mida kula heshiiye maala kunkii an boqoloo ka mida kula heshiiyaan waxay noqonaysaa sulxulxaiia oo kaasi wuxuu noqonaya ibraa beriyeelid ayuu noqonayaa haddaba intaasoo taqsiim ah waxaa soo gelayeen asulxu bayn almutadaaciyeyn labadii qof wax isku sheeganayeen weliba sulx calaa iqraar sulxii qiraar ku dhisnaa haddaba casirkeen caawa wuxuu ka bilaabmayaa asulxu calaa inkaar noocii labaad oo ah asulxu calaa inkaar sulxii ku dhisnaa ama heshiis ku dhisnaa inkiraad bimacnaa ninkan wax lagu sheeganayo ee agada maala lagu sheegayna agadii ma qirsano ninkan ku sheeganaya inuu iska leeyahay wuxuu leeyahay agadan malihid agadan malihid ee laakiin ila heshii oon ka heshiino manaa wuu u diiday inuu leeyahay asagoo u inkirsanoo diidan ayuu leay hadana aan ka heshiino oo wuxuunan ku heshiino haddaba kaas xukunkiisu muxuu noqonayaa wuxuu idhi asulxu cala alinkaar waa baail yabul wuu ma asaxay sababto ah waa haddii uu ku dareeruu yidhi calaa nafsi almuddaca wixii la sheeganayay laftirkiisi oo maalan haddii uu dhaho saalixnii min haadihi اdaar bi haadihi sayaara gurigii aad igu sheeganaysay een kuu diidanaa iska leedahay igala heshii oo waxaad u qaadataa gaariga kaasi ma asaxayo waa baail yani cayntii oo idil buu qaadanayaa ninkan taasi ma bannaano maxaa yeelay qofkan laba midun weeye muddaciga ah ee wax sheeganaya inuu run sheegayo inuu been sheegayo haddii uu run sheegayo waxaa weeye ninkan muddaca calayhiga ah ayuu markaa xaqiisii oga tanaasulayaa oo uu xaaraan uuna raalli ka ahayn cunsinaya ilan waa xaq xoolihiisii oo ninkani ku khasbay markuu la murmay kadib ku qabsoo ku qadimaysa ayuu oga tanaasulay haddii uu been sheegayana waxa wey xaq uusan lahayn ayuu ninkan ku haystaa oo uu qaadanaya oo sulux ku qaadanaya taasina waxay noqonaysaa sulxii markaa xaaraan alaaleeyey xaaraan xalaaleeyey kii horan wuxuu ahaa sulxii xalaal xaaraamayn labadaa midnama bannaan oo ku nebigu yhi alayhi salaatslam asulxu jaa'isun bayna almuslimiin ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaalan sulxu muslimiinta dhexdooda uu bannaan yahay markii laga reebo sulx xaaraan xalaaleeyey ama xaaraam ama xalaal xaaraamay labadaas midnama bannaan oo nebigu yuhi calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu imaam shaafici ku tegey laakiin a'immada kale saddexda a'imme kale waxay leeyihiin asulxu calaa inkaar waa jaa'is uu bannaan yahay labadan qof hadday mar heshiiyaan dee wax dhibah maleh oo ayagu waxay leeyihiin laakiin imaam shaafici madhabkiisa waxaa wey inuusan bannaanayn waaya masaaisha madhab imaam shaafici uu la noqday saddexda aymo uu kala keli noqday ayay ka mid tahay masalada uu ku dhaco calaa bacdi almuddaca wixii la sheeganayay badhkii oo maalan wuxuu idhi gurigii aad igu sheeganayseen kuu diidanaa kuu inkirsanaa barh ka mid ah igula heshii waa la mid inkastoo khilaafkan dambe ku jiro kan dambe khilaaf baa ku jira inuu asaxayo laakiin sida muctamadka ah kaa hore unbuu la mid yahayoo calaa nafsi alcayni almuddaca cayntii oo idil haddii heshiisku uu ku dhacayo iyo haddii barh ka mida ah uu ku dhacayo waa isku xugumoo labadaba hadduu calaa inkaar yahay sulxii inkiraal uu ku dhisan yahay markaa ma bannaano mana asaxayo maxaa yeele cilladii aan sheegaynay ee ahayd sulxun axalla xaraaman aw xarama xalaalan tii unbaa halkanna imanaysa haddii uu qofkii ku dhaho muddaciga ahaa gurigii aad igu sheeganaysay igala heshiid taas macnaheeda maaha inuu u qirsan yahay ama qiraal kama dhigno walidaalik ma asaxayo maxaa yeele qofkan muusan dhihin gurigan adiga iskale lakin wuxuu hi gurigii aad igu sheeganaysay igala heshiid gurigii aad igu sheeganaysay marka taas inuu u qirsan yahay kama dhigno ilaa uu ka dhaho gurigii aan lahayd ama gurigii aan kuu qiray inaad leedahay igala heshiid waaya waxaaba dhici karta qofka inuu doonayo inuu dooda iska soo afmeero iska dhammeeyo baysan qiraalka ahayn baaba dhici karta annowcu aani nooca labaad asulxu cala alinkaari sulxii ku dhisnaa weeye inkirid fayabtul wuu burayaa injara haddii uu ku dareero calaa nafsi almuddaca wixii la sheeganayey laftirkiisii oo idil wakada waxaa la mida ah injara haddii uu ku dhaco calaa bacdihi bacdi lmuddaca wixii la sheeganaya barkiib filasaxi muctamad haddaan qabano wa qowluhu odhaahdiisa uu leeyahay kan muddaciga ah saalixna igala heshii cala daari gurigii allatii gurigaasoo tadaciiha aad sheeganayso laysa iqraanan qiraal maaha filasaxi muctamad haddaan qabano alqismu aani qaybtii labaad ee suluxa ka mid a ah waxaa weeye yejri qaybtaa labaadi waxay dhacaysaa bayna almuddaci kii wax sheeganayay iyo waljnabiyi iyo nin ajnabi ah fain qaala hadaba haddii uu dhaho kan ajnabiga ah wakalanii waxaa isoo dirsaday oo wakiishay almuddaca alayhi kii aad wax ku sheeganaysay fi sulxi heshiiskii buu iisoo wakiishay wa huwa isaguna muqirun waa mid kuu qirsan laka adiga saxa wuu asaxayaa walow saalaxa linafsihi naftiisa haddii uu sulxa u galo oo naftiisa ugu heshiiyo oo heshiiska u galo waalxaalatu xaaladuna haadihi tan ay tahay oo uu leeyahay ninka ajnabiga ahaa ninkii muddaa calayha uu kuu qirsan yahay cayntii aad ku sheeganaysay saxa heshiiskaasi wuu asaxayaa wa kaannahu kan ajnabiga markaas waaba sida isagoo ishtaraahu ka iibsaday oo kale ayuunbuu la mid yahay wain kaana hadduu yahay munkiran wain kaana hadduu yahay kii wax lagu sheeganaya munkiran mid diidan oo inkirsan ninkan inuu iska leeyahay waxaan uu ku sheeganayo wa qaala alajnabiy ajnabiga inuu dhaho huwa isagu mubtilun waa mid ku khaldan oo ku gardaran fii inkaarihi inkiraadiaas uu inkirayo fa huwa kaasi shiraau maqsuubin shay la dhacay iibsashadii un weeyo fa yufaraqu markaa waxaa loo kala qaadayaa bayna qudratihi inuu awoodi karo cala intizaacihi inuu ka ka qaato oo cadamiha iise inuu awoodi karin inuu ka waaya wain lam yaqul hadduusan dhihin kan waxa weeye wakiilka ah huwa ninka muddaa calayhiga mubطilun waa mid ku gardaran oo baail kula yimid waxaanuu diidan yahay oo been ku sheegaya laqa asulxu heshiiskii markaa uu burayaa sulxa waa kaan usoo qaybinay sulx bayn almutadaaciyayn iyo sulx bayn almuddaca waajnabiy sulx bayn almutadaaciyayn uuna soo dhaafay waa qaybtii koobaad kanna waa qaybtii labaad oo ah asulxu bayna almuddaci waajnabiyin mudaci kii wax sheeganayay nin ajnabi ayuu dhex ajnabiga lagu sheegaya waxaa weeye waa ninkii uu ku sheeganayay muddaca caleyga ninaan ahayn wey ninkii uu ku sheeganayey xaqiisa ninaan ahayn weeye ama ninkaa wakiilha ka ahaado ama yuuna ka ahaan ninkaas ayaa wuxuu noqonayaa ajnabi haddaba ninka mudaciga ah iyo ajnabi ayuu dhex marayaa suwar kala duwan buu noo sheegay suurada koowaad waxaa weeye ninkii ajnabigaah wuxuu idhi ninkii wax ku sheeganaysay ayaa wakiishay oo ii soo dirsaday inaan dooda suluxa ama heshiiska aan wakiil oga noqdo asagaa ii soo dirsaday isla markaana uu kuu tirsan yahay xaqaagii oo ma diidano inaad waxaan iska leedahay marka heshiiskaasi wuu asaxayaa inuu ninkan wakiil u noqdo oo uu dacwadii iyo doodii ku saabsaneyd heshiiska uu markaa wakiil oga noqdo way bannaanta waaya maxaa yeele wakaalada laisku dirsanayo mucaamalaadka iyo doodaha way bannaan tahay waana asaxaysaa wax dhiba ku jirana ma jiro waaya maadaama uu ninkani uu irsan yahay ninkan mudacaliga uu irsan yahay ninkana uu sheegay inuu irsan yahay waaya haddiise iyadoo xaaladdu sidan ay tahay waa suuradii labaad ninkii ajnabiga ahaa isagoo leh ninkan mudacaliga uu kuu qirsan yahay wixii aad ku sheeganaysay ayaa wuxuu ihi aniga ila heshiiy ninkaa badiisa ka baxa aniga aan gurigan aad isku haysataan ama jagadan aad isku haysataan aan wax kale kugu bedelo gaari aan kugu bedelo ama waay lacag aan kugu bedelo waaya xaaladdu markay sidaa tahay sulxii wuu asaxaya haddaba ninkan heshiiska markan ooma gelayo ninkii soo wakiishay ee laftiisa ayuu hee sulxa u gelaya marka sulxaasi wuu asaxayaa wuxuuna la mid noqonayaa sida shiraa linafsihi sida asagoo ka iibsaday ninkan hantidii laisku haystay ayuunbay markaa xuumkeedii gelaysaa wuuna asaxaya waaya markuu ku leeyahy walxaalatu haadihi waxay ka dhigan tahay macnaha wuxuu leeyahay ninkan muddaca calayhiga wuu kuu qirsan yahi lakiin anigala heshiid oo aniga igu wareejiba hantidan aada isku haysataan oo wax kalean kugu bedelo waa iib uuna bannaanya axkaamtii iibka ku dareeraysa haddiise uu dhaho ninkan aad wax ku sheeganayso ee waxa weeye wuu inkirsan yahay oo wuu diidan yahay inaad xaqan iska leedahay laba mid weeye laba mid weeye in uu dhaho waxaana u leeya iga iibi laba mid weeye inuu dhaho ninkani waa mubdil yacni sheegashadaas uu shaygan sheeganaya uu leeyahay yani aniga iska leh oo ninkani ma leh iyo diidmada uu kuu diidayo hantidan aad isku haysataan wuu ku gardaran yahay inuu dhaho iyo inuusan dhihin labadaa mid wey haddii uu dhaho ninka wuu ku gardaran yahay oo mubtil weeyaan been buu sheegayaa adigaa run sheegaya oo xoolahan iska leh hadduu dhaho ee aniga igu wareejiyo shaygan aniga iga iibi marka waxay noqonaysaa shiraau maqsuub heshiiskan wuxuu noqonayaa in shay dhacan oo ninkan uu qirayo inuu dhacan yahay inuu markaa ka iibsaday ninkan waaa qiraya ajnabiga ah ilaa ninkan gacantiisu ku jiraa soo maha marka wuxuu leeyahay shaygan dhacan ee ninkan gacantiis ku jira iga iibi marka waxaan eegaynaa inuu shaygan soo ceshan kariy inuusan he soo ceshan karin hadduu awoodi lahay inuu soo ceshado iibkii waa asaxaya hadduusan awoodi lahayna iibkii ma asaxaya sidii nagu soo dhaaftay bayc almaqsuub fii awali اlbayc bayca awalkiisa markaan ka hadlaynay waa kii aan ka hadalnay masaladii bayculmansuub indhahayna qofkan mushtariga ah haddii uu soo coshan karo beycigu asaxayo haddii kalena ma asaxayo licadami alqudrati cala tasliim marka waaan yani uusan awoodi karin qofkii inuu wareejiyo hantidii u iibiyo waa haddii uu dhaho huwa mubtilun huwa mubtilun been buu sheegaya ninkan wuu inkirsan yahay lakiin he been buu sheegaya haddii uusan dhihin huwa mubtilun wuxuu yihi niyow ninkaa wuu inkirsan yahay inaad hantidaas in hantida adigu ad leedahay oo wuxuu leeyahay hantida adu malihid ee halkaasuu taagan yahaye hantidan aniga wareejiyo aniga aan ka heshiino anigu wax kale aan kugu bedelo taasi ma asaxaysa ma asaxayso maxaa yeelay mar hadduusan huwa mubtilun dhihin waxay ka dhigan tahay wax aan fadhinin oo ninkan milkigiisa aan u sugnaanin inuu leeyahe iga iibi wax aan qofkan milkigiisa aan ku sugnaanin see uga karaa beecaasi maba asaxayo horta waa inuu u qiraa ninkan inu asagoo iska leeyahay ninkaana uu khaldayo been uu sheegayo markaas ayuu ka iibsan karaa lakiin asagoo aan taa qirin kama iibsan karo wuxuu idhi alqism الثاني qaybta labaadoo min asulxi ka mida yejri wuxuu dhex marayaa bayna almudaci kii wax sheeganayay iyo wاlأjnabiyi iyo qof qalaad fain qaala hadduu dhaho kan ajnabiga ah wakalani lmudaca calayhi kii wax lagu sheeganayay baa isoo dirsaday fi sulxi heshiiskii ayuu ii wakiishay walxaal huwa asaguna muqirun laka adiga wuu kuu qirsan yahay oo kuuma diidan waxnaad iska leedahay saxa waa asaxaya sulxaasi walow saalaxa haddii markaa uu heshiiyo linafsihi naftiisa sulxa uu sameeyo dhaho aniga igala heshii alaabtan oo anu aan la wareegaba waalxaalatu xaaladuna haadihi tan ay tahay oo macnaha ajnebigi wuxuu leeyahay ninkaa muddaa uu kuu qirsan yahay saxa wuu asaxayaa suluxaasi wakaannahu ninka ajnebiga waaba sidaa isagoo ishtaraahu iibsaday wixii lagu muransanaa waa laga heshiinayo wain kaana haddii uu yahay ninkii muddaa calayhiga munkiran mid inkirsan waqaala اlأjnabiyu kan ajnabigan u dha huwa asagu mubطilun wuu ku khaldan yahay fii inkaarihi inkiraaddiisi uu inkirayay fahuwa asagu shiraau maqsuubin shay la dhacay iibsashadii weeyo fayufaraqu marka waxaa loo kala qaadaya bayna qudrati inuu awoodi karo cala intisaaci inuu soo ceshado wa cadamiha iyo inuusan awoodi karin wain lam yaqul hadduusan dhihin kan ajnabiga ah huwa ninkaa mudda calayha mubطilun waa mid ku khaldan oo ku gardaran diidmadaa uu diiday inkiraaddaa inkiray been buu ku sheegayaa hadduusan dhihin laga sulxu heshiiskii markaa wuu burayaa mana asaxayo faslun fasalka mualif wuxuu kaga hadlayaa atazaaxumu can alxuquuqi اlmushtaraka xuquuqdii laisku lahaa in laisku cijiijiyo xuquuqdii dad ka dhexaysay in laisku cijiijiyo oo laisku qaqabsado ayuu markaa ka hadlayaa sida jidadkii iyo waa gidaarradii dadka dhexeeyey iyo aqafkii dadka dheeeyey iyo w la midkaa ah. wuxuu ihi mualifku aariiqu naafidu jidkii fulayey ee baxay laa yutasarafu lagu tasarufi mahayo fiihi jidkaa baxaya ee fulaya bimaa yaduru wax dhibaya almaarata dadkii marayey walaa yushracu fiihi lagu bixin mahayo janaaxun garab walaa saabaatun iyo saanqaaf laba dhisma u dhaxeeya oo ay markaa hoos marayso saabaadkaasoo yaduruhum dhibaya dadkii marayay jidka bal iskaba dhaafa yushtaradu waxaa la shardiyaa irtifaacuhu irtifaacu maa dukira wixii lasoo sheegay inuu sarreeyo baxayu ilaa xad uu sarreeyo baxayu meel yamuru uu maraya taxtahu hoostiisa qofkii socday uu hoos maraya muntasiban asagoo taagan oo toosan wain kaana hadduu yahay jidhkii mamara alfursaani fardoolayda jidhkoodii hadduu yahay walqawaafili iyo kolonyadii awrta falyarfachu markaa kor waxa weeye waxaa dusha sare la marinayo baxayu meel yamuru uu hoos marayo taxtahu hoostiisa almaxmilu aqalkiis saaraa cala albaciiri awrka dushiisa waa goradii e. maca akhshaabi اlmidallati dallaayadii qoryaheedii iyadoo marka ay la socoto ariiq marka lagu leeyahay laba u qaybsamaa jidku ariiq naafid ah iyo ariiq hayra naafid ah ariiqa naafidka waxa wey waa ariiqa fulaya ee toosan ee magaalada ka dhex baxaya kaasaa ariiq naafida la dhahaa aan soo xidhmayn ariiq hayra naafidna waa ariiqa awdan ee xagga hore ka xidhan ee xaafadda dhexeeda ku baamba'aya ee si u socdo un markuu galo xagga hore ka soo xidhmaya kaasa waxaa lahaa dariiq hayra naafida derbina waa la dhahaa adderb jidkii laisku lahaa siduu mualifku dul ka tilmaami dariiqa naafidka ah shaaricna waa la dhahaae shaaricna waa la magaalada ka dhexbaxaya ee dadku dhan ka dhexeeya wuxuu ku yidhi ma bannaano in lagu sameeyo wax dhibaya dadkii jidka marayey dadki jidka marayay in lagu sameeyo ma banaana maa aq muslimiinto dhan u ka dhexeeya haddaba wuxuu ku yidhi garab laguma soo bixin karo garabka waxaa weeye oo wax guriga dhinaca lagaga qabanayo dheega lagaga qabanayo xagga sare maraya oo ayaa waxaa ladhaahdaa janaax garab guriga iy xagga sare yuu ka haystaa jidhkii ku soo baxaya garabkaas laguma soo fidin karo sidoo kale saabaad laguma soo fidin karo saabaadku waa maxay waxa wey waa saqaf laba dhismo udhexeeya maalan laba dhisme oo eh, waddada labada dhinac ka haysta ayaa la saarayaa saqaf marka waddaduna way hoos maraysaa saqafkaas kaasna waxa la saabaad janaax iyo saabaad toona lama saari karo waddada dusheeda haddii ay dhib u keenayaan dadkii marayay hadday dhib u keenayaan baa lagu qeyday qeydkaasa ku xidha haddaba markay xaaraan yihiin in lagu sameeyo waa in dadkii uu dhib u keenayo saabaadkaas ama janaxaas oo dadkii ayna hoos mari karin ama waxa weeyaan aysan isticmaali karin waddadii waxaa shardiga ah haddii saabaad la samaynaya ama janaax in markaa kor loo qaado ilaa xad waxa weyaan dadkii socday ayagoo taagan oo toosan ay hoos mari karaan xataa hadduu qofka madaxa alaabka uu ku sido hadduu jidku yahay jid fardoolayna ama gaadiidka xoolaha raran ama awrta waaw aqaladu dusha ka saarayn guradu ay saaran tahay hadday hoos marayaan waa inaysa soo gaaraynin oo meel sare la gaarsiiyey la awrtaa raran ee waa aqaladu ku raran yihiin ayna soo gaaraynin waaya xataa akhshaabtii madallada yani harkii waaw ama dallaayatii qoryihii maarata lagu xidhaya xataa awrkaas ay ku xidhan yihiin wakhtigeenna haddii aan maslada ku dabaqno waxay noqonaysaa markaa in gaadiidka waaweyn haddii ay jidka marayaan inaysan soo gaaraynin gaadiidka maalan konteynerada iyo alaabaha culus ay saaran yihiin kor u raran aysan markaa soo gaarin saabaadka iyo janaaxaas waa inuu kor u sarraysiya wuxuu hi aariiqu naafidu jidkii fulayey laa yutasaruf fiihi lagu tasarufi maayo bimaa yaduru lmaarata dadkii marayay wax dhibaya walaa yushracu fiihi lagu fidin maayo ama lagu soo bixin maayo janaaxun garab walaa saabaatun iyo saanqaaf laba dhisme saaran yaduruhum saabaadkaasoo yaduruhum dadkii dhibaya ama janaaxa iyo saabaadkaasoo dadkii marayay dhibaya bal yushtarad waxaa la sartay irtifaacu kaa la soo sheegay inuu kor loo qaado baxayu meel yamuru maraya taxtahu hoostiisa qofkii soconayay muntasiban asagoo oganoo toosan asagoon u baahna marka inuu fooraro salaada madaxa hoos u raariciyo wain kaana hadduu yahay mamara alfursaani fardoolayda wadadoodiina walqawaafili iyo gaadiidkii awrta falyarfacu kor ha u qaado baxaytu yamurhu baxaytu meel yamuru uu maraya taxta hoostiisa almaxmilu waxa way aqalkii cala albaciiri awrka dushiisa saaraa maca akhshaabi almidallati dallaayadda qoryaheedii iyadoo markaa ay la socoto wayaxrumu waxaa xaaraana asulxu in laga heshiiyo calaa ishraaci janaaxi garabkii soo bixintiisii wa an yabniya inuu markaa ka dhiso fi ariiqi jidkii dakatan jirdiinno ama waxa weeye kaabad oo mase yakrisa uu tallaalo shajaratan geed waqiila waxaa la yidhi in lam yadura haddii dadkii uusan dhibaynin arrinkaas la soo sheegay dadkii maray jaaza waa bannaan yahay wuxuu ku yidhi waxaa xaaraan ah in laga heshiiyo janaax garabkii aan tilmaannay in la soo bixiyo ama saabaadkii in sulux wax laga qaata beddel ah oo la dhaho ninkan waan ku ogol lahay ina saabaad ama janaax garab aad ku soo bixiso shaarici laakiin lacag iska bixi ma banaana xataa hadday dawladdu qaadanayso maxaa yeelay qofkan wuxuu isticmaalayaa hawo hawadana waxa weeye lacag laguma kala qaato waaya sidoo kale waxaa xaaraan iyadna ah in jidkii uu ka dhiso kaabad yar uu ku fadhiisto ama wax loo yaqaana jirdiinno gurigiisa haddii doonta ha ku dhegsanaateeh mar haddii shaarici ay soo gelayso ma banaano inuu wax dhismo ah wuxuu doonaba ha noqdee shaaricii uu ka dhiso sidoo kale waxaa xaaraana inuu geed ka tallaalo waddadii xataa haddaysan markaa aysan dadkii dhibaynin maxaa yaele mustaqbalka jidka markii loo baahdo cidhiidhi buu keeni doonaa geedkaas ama kaabadda laga dhisa maanta masaladan aad bay u ballan tahayoo waad aragtay guryaha hortooda geedaa laga tallaalaa dhismaha laga samaystaa gidaaraa laga dhistaa dhagaxyaal baa la dhigaa waxaasoo dhan waa xaaraan ma aha shay makruuha ma aha waa xaaraan inaad waddadii dadka ka dhexaysay inaad ku samayso tacadi oo dadka ku ciriirido addoommihii ilaahay oo meel ay maraha waayaan sida maanta waxa weeye meelo badan ka dhacaysa taasi shay bannaan ma aha marka ilahay ka cabsadaan dadka sidaa yeelaya qofkii ku taranturooba ama dhibaato ka soo gaadha mas asaga qaadaya dembiga iyo magdhowa ka dhalanaya maxaa yaele xadgudub ayuu ku sameeyey shaaricii oo waxaan u ayuu ku dhisay wuxuu ihi wayaxrumu waa xaaraan asulxu in laga heshiiyo calaa ishraaxi iljanaxi garab soo bixintii waan yabniga inuu dhiso kidariiqi jidkii ayaa xaaraana waan yabniga waxay ku cadfan tahay asulxu marka wuxuu noqonaya wayaxrumu waa xaaraana an yabniga inuu ka dhiso fidariiqi jidkii dakatan jirdiino aw mase yakrisa inuu ka talaalo shajaratan geed wa qiila waxaa l lam yadura haddiuusan dhib keenayn geedkaas ama jirdiinahaas jaaza wa banaaya qiilkan wuxuu leeyahay hadduusan jirdiinkaas laga samaynayo waddada oo qofka gurigiisa hortiisa ugu samaynayo uusan dadkii dhibaynin ama geedka ku talaay haduusan dadki dhibaynin iska bannaan laakiin sida muctamadka ma bannaana wahayru naafidi jidkii aan fulaynin yaxrumu xaaraana alishraacu ilayhi in garab loo soo bixiyo ligayri ahlihi dadkii iska lahaa dad aan ahayn wakadaa saasoo kale uma bannaano libacdi ahlihi dadkii iska lahaa jidkaas barhkood fil asaxi muctamad haddaan qaban ilaa birida albaaqiina kuwii kale inay raalli ka yihiin mooyaane wa ahluhu ahalkiisuna waxaa weeye man cid nafada baabu daarihi ilayh waa dadka albaabka daartoodu ama gurigoodu u soo baxsan yahay xaggiisa laa man cid ma aha laasaqa gidaarkiisu uu ku dhegan yahay wadadii wa hal ilistixqaaqu mutaysi fii kulliha ay kulli ariiqi jidkoo idil la mutaysto jidkaa xidhan likullihim dadkii waxa weeye iska lahaa ayuu wada sugnaanayaa amise takhtasu shirkatu kullu waaxidin mid kasta wadaaggiisu wuxuu gaar ku yahay bimaa bayna ra'si darbi waxa weeye waddada madaxeeda iyo wa baabi iyo gurigiisa albaabkiisa inta udhaxaysa wajhaani fi lmasalati wajhaani masalada waxaa ku sugan laba weji asaxuhumaa waxaa muctamad ah labada weji athaani kan dambe wuxuu ku yidhi markuu mualif ka soo hadlay jidkii caamka ahaa ariiq alcaam ama shaarici fulayy ayuu halkan wuxuu ka hadlayaa ariiqii hayra naafidka ahaa ama adarb اlmushtarak jidkii laisku lahaa ee xidhnaa marka wuxuu ku uhi jidkaa xidhan ee waxa weeye xaafadda dhexdeeda ku dhammaanaya jeedadka waxa wey xaafadaha soo dhexgelaya si u socdaan waxa weeye ku dhex baaba'aya xaafadda dhexdeedii ay guri ama dhismo uu soo celinayo jidkii markaa agga hore ka xidhmayo jidkaas waxaa lahaa ariiq hayra naafi haddaba dariiqaas aan fulaynin een baxaynin een toos u soconayn ee soo owdmaya waa dariiq khaas gaar baa loo leeyahay kii kalena muslimiinto dhan buu ka dhexeeyey kan laakiin dadka jidka isticmaale ee ayuu ka dhexeeya haddaba wuxuu ihi waxaa xaaraan ah kaa laftirkiisa in janaax uu qofkii ku soo bixiyo qof aan iska lahayn dadkii iska lahaa qof aan ahayn waxa weeye kuma soo bixin karo janaax ama saabaad garab kuma soo bixin karo xataa dadka iskale shaaricaas laftirkooda barh ka mid ah kuma soo bixin karaan janaax ama saabaad haddii dadkii kale aysan u idmin haddii dadka kale aynan usu fasixin waxa weeye garabka uu ku soo fidinayo ma soo bixin karaan haddaynasan raalli oga ahayn maxaa yele waa la isla leeyahay waa milki mushtaraka milkiga mushtaragahna qofkii waxa weye shirkadda ku lahaa ma isticmaali kara isagoo shariigiisuna u fasixin haddaba dadka iskale shaaricaas ama derbiga mushtaraga ah ee awdan maxay yihiin wuxuu dadka albaabka gurigoodu uu soo baxsan yahay xagga jidkaas ee ma aha dadka gidaarkoodu uu ku dhajisan yahay waddadaas maalan halkan waddaa marta waddadaasi soo xidhanta cid kasta oo waddadaas albaab ku leh oo albaabkeeda u sii jeedo agga hee agga wadadaas xaq bay ku leedaha wadadaas maxaa yeelay qofka wadada ku leh yani wadada waxba u isticmaalaya u ka soo gelaya gurigiisi albaabkiisu ka soo gelaya marka wadada xaq buu ku leeyahay dadkii wadada iska lahaa ayuu ka mid yahay laakiin qofkii aan wadada albaab ku lahaynee dheeg ku haya amaba agga dambe wadadu ka xigta iyo agga dambe wadada ka marayso gurigiisa dhabarkiisa wadadu maraysa oo albaabka uma leba aggaas qofkaasi daris buu leeyahay mooyaane laakiin xaq kuma le wadada wadadan aq kuma le dadka aqlayaasha wadada iskale kuma jiro asago maaa wadada maba isticmaalaba asago maba soo maraba dadka laakiin waddadaa mara ee albaabku oo soo baxsan yahay kuwa ama iskale haddaba kuwa weeye kuwa iskale wadada kuwa iskale haddaba wadadoodu waddada ay ka dhaxaysa qof kasta albaab ugu soo baxsan yahay waddadaas dhammaanteed ma isku leeyihiin min albidaaya xata nihaaya xaggay waddada ka bilaabato ee xagga suuqa ka soo baxdo ilaa halka ay ku intootay ku dhammaato ee aakhir darb eg waxaa jira ra'su darb iyo aakhiru darb waddada meesha ka bilaabato waxaa lahaa ra'su darb waa madaxii waddada halkay ku dhammaatana waxaa lahaa aakhiru addarb waddada meesha ku dhammaanaysay soo xidhmaysay intaa inta u dhaxaysa miyay wada leeyihin ma isku leeyihiin mise qof kasta wuxuu leeyahay shirkaddiisu waxay khaas ku tahay laga bilaabo wadada meesha ka bilaabato ilaa albaabka gurigiisa inta udhexaysa waa intuu isticmaalo ee maro ma intaabu iska leeyahay mise wadadoo idil bilow ilaa dhammaad waxaa weyaan xaq buu ku leeyahay laba wej baa ku sugan wejka muctamadka waxaa weye kan dambe ah in qof kasta uu leeyahay inta udhaxaysa wadada bilowgeeda iyo meesha hee albaabkiisa ay ka soo gaarayso ilaa inta albaabkiisa ilaa baabi daari intaa buu leeyahay lakin wixii albaabka gurigiisa ka dambeeya ilaa inta laga gaarayo meesha ay waddadu ku dhammaato ay ka soo xidhmayso inta asago xaq male maxay inta asago maraba markuu suuqa ka yimaado u soo socdo ee u soo qaadayo albaab gurigiis soo gaadho gurigiisu ku leexanaya gelaya soo ma dambe dan wuxuu ku leeyahay mama jira isticmaalkiisaba ma soo gelayso saa xaq ba ku male taas waxaanuu sabab alif ku leeyahay xugun baa ka ratimi doona soo socda waaya wuxuu yidhi wakayru naafidi jidkii aan fulaynin yaxrum waxaa xaaraan alshraacu ilayhi in loo bixiyo xaggiisa garabkii ama saanqaafkii liayri ahlihi dadkii iska laha dadaan ahayn inay kusoo bixiyaanbaa xaaraana wakada libacdi ahlihi dadkii iska laha bar ka mid ah inay kusoo bixiyaanbaa xaaraana fi asaxi muctamad haddaan qabano ilaa birida albaaqiina kuwii kale inay raalli oga yihiin ay u fasaxaan mooyaane wa ahluhu haddaba ehelkiisa derbigaas ama dariiqaas kheyra naafidka ahee fulaynin ehelkiisa dadka iskale waxa weya man nafada baabu daari waa qofka albaabka gurigiisu uu u soo baxsan yahay ilayhi xaggiisa xagga waddadaas laa man qof ma aha laasaqa jidaaru gidaarkiisa uu ku dhegan yahay waddada waaya wa hal istixqaaqu mutaysi fii kullihaa ay kulli ariiq jidkoo idin la mutaysanaya likullihim dadkii waddadu ay ka dhexayso idil baa isku wadale miyaa am mise takhtasu shirkatu kulli waaxidin mid kasta wadaaggiisu waxay gaar ku tahay bimaa bayna ra'si derbi waddada madaxeeda inta udhaxaysa iyo wabaabi daarihi iyo gurigiisa albaabkiisa wajhaani lawaj baa masalada ku sugan asaxuhumaa labada waj midka muctamadka waxaa weeye ahaani kan dambe e ah bimaa bayna ra'si derbi wa baabi daarihi inta udhaxaysa albaabkiisa iyo wadada madaxeeda ama wadada madaxeeda iyo albaabka gurigiisa inta udhaxaysa muu qof kasta leeyahay wixii intaa ka dambeeya isagoo xaqkumale walaysa likayrihim dadkii waddadaa xidhan iska lahaa dadaan ahayn xaquma leh fatxu baabin albaab inay usoo furaan ilayhi waddadii lilistidraaqi maritaanna ay ugu soo walahu laakiin qofkaas aan waddada xaq lahayn wuxuu u bannaan fatxu albaabkii inuu furo idaa samarow hadduu musmaareeyo oo musmaar ku xidho fi asaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi mushtaraka ahayd ee laisku lahaa qof kasta oo albaab ku lahaa dadkii isku lahaa albaabada ugu furaayeen waddadaas dad aan ahayn oo waddadii maalan ka sii jeeda oo dhabar ku haya albaab ooma soo furan karaan albaab oma soo furan karaan ilaa inay dadkii iska lahaa waddada u fasaxaan mooyaane maxaa yeele dadkii waddada iska lahaa ayaa ku dhibtoon doona hadday u fasaxaan way bannaantay haddaysan u fasaxin laakiin ma bannaano sababtoo ah waddadiiba celiidu keeni doonaan gaadiidkoodii baa soo mari doona waxa wey xoolahoodiibaa soo maraya saxmad iyo ciriiri bay kusoo biirin doonaan marka xaq umale inay waddo aysan xaq ku lahayn ayna marka hore albaab ugu furayn inay albaab u furaan xaq umale laakiin waxaa bannaan ba kuhi in albaab qofka aan waddada xaq ku lahayn uu albaab ka furo uu albaab ka samaysto haddii albaabkaas uu ku xidho masaamiir albaabkii wuu furay laakiin wuxuu ku xidhay maxay masaamiir buu ku xidhay bimacnaa albaabkan lagama bixi karo waa albaab un la sameeyey oo artificial ah laakiin mid la isticmaalayo oo la furaya maaha wuuba masmaaran yahayba marka hadduu saas samaynaya wax dhiba male maxaa yeel albaabkan hadda albaab la isticmaalayo oo saxmad keenaya ma aha walaysa lihayrihim dadkii waddada wax kulaha haddadaan ahayn uma banaano fatxu baabin albaab inay u furaan ilayhi waddadii lilisraaqi maritaan awgi walahu laakiin waxaa u bannaan qofkii aan waddada xaq ku lahayn fatxu albaab inuu ka furo idaa samalahu hadduu mismaariya fi lasaxi muctamad haddaan qabano waman qofkii lahu oo u sugnaaday fiihi ariiqii hayranaaidka ah baaban albaab ku laha fafataxa oo fura markaa aakhara albaab kale abcada oo ka fog min ra'si darbi wadada madaxeeda ka fog ama bilowgeeda ka fog falishurakaa'ihi kuwii waddada iska lahaa waxay xaq u leeyihiin mancuhu inay markaa u jiidaan fain kaana hadduu yahay albaabkaa uu furay aqraba mid u dhow ilaa ra'sihi waddada madaxeedii ama bilowgeedii u dhow hadduu yahay walam yasuda markaa uusan xidhin albaab alqadiim albaabkii hore fakadaalika waa sidaasoo kale ayadna ma bannaano wain sadahu haddiise uu xidho albaabkii hore falaa manca markaa diidid ma jirto waayahay wuxuu ku yidhi qofkii ku lahaa waddadan leeyahay ee awdan xaq ku albaab ku lahaa uu doono albaab kale inuu furo laba midun weeye albaabkaasi inuu ka durugsan yahay albaabkii hore inuu ka sokeeyo yacni inuu xagga waddada bilowgeeda oga dhow yahay iyo inuu ka fog yahay labada midu wey oo markuu le ka fog yahay wuxuu xigaa xagga hee waddadii dhankii ka soo xidhmaysay ayuu xigaa ka fog yahay uu ka dhow yahay markaan leenahay in wuxuu u dhow yahay agga waddadii xaggay ka soo bilaabaysay laga soo gelayay ayuu markaa u dhow yahay haddii haddaba uu ka durugsan yahay wadada madaxeedii ama bilowgeedii uu ka durugsan yahay oo kii hore uu ka sii fogyahay oo agga wadada ka xidhneed uu ka sii xigo markaa nimankii shurakada ahaa ee wadadan la lahaa waxa wey xaq bay u leeyihiin inay u diidaan oo dhahaan albaab dheeraada ah, ha soo kordhinin oo haddii albaabka hore uusan xidhin maxaa yeelay albaabkan uu soo kordhinayo waxaa ka dhalanaysa maxay xaqiisii hee inuu wax ku darsado marka hore wadadii in yar buu ka isticmaalaya markuu laakiin aggan usoo durko ee aggii waddada u xidhmaysay waddadii in badan buu ka isticmaalay saxmid buu dhalinaya dheeraada ah. walidaalik waa loo diidi karaa haddii albaabkan uu furayo uu u yahay waddada madaxeeda aggii waddada laga soo gelaya marka ayada ah haddii uu albaabkii hore uuna xidhin ayadna lama ogolo laba albaab markaa leyahay soma laba albaab leeyahay laba saxmid buu dhalinayaa marka taana lama ogolo waayahay hay laba albaab buu isku darsaday marka zaxma dheeraad ah ayuu markaas soo kordhinayay daabooyinkiisi meesha istaagaan iyo gawaaridiisi iyo wiiisi waay haddiise tii hore uu awdo xaggana uusoo durko oo agga usoo dhawaada waddada laga soo gelaya tade taasi loo diiday mahayo albaabkan dambe inuu furo waaya bal hadda masaladii waa ka halkaan kusoo suureeyey bal hadda ila eega allah idin barakeeyo derbigii mushtaraka ahba halka ku yaalla derbiga mushtaraka ah ee halkan ku yaalla guryihii kusoo jeeda waa kuwaas albaabadoodina waa kuwa waa kuwa albaabadoodi yani waddadan madaxeediina waa ka ra-su darb waa kaa nihaayad eh, darb waddada mesha ku dhammaanaysana waa tahay ka soo ogneen qofkan albaabkan waa halkan ku leeyahay albaabkan iyo halkan he ku leeyahay waxaa u bannaan inuu albaabkan iska awudo oo halkan he albaab kale he ka samaysto maxaa yeele xaqiisii bar ka midu ka tanaasulay marka wuu soo durkay oo marka waddada intan buu ka isticmaalaya la soco meeshuu wax badan isticmaalaya xaggan hore u soo durkay haddii kii hore he uu awdo haddii laakiin kii hore uusan awdin ma bannaano oo wuxuu isticmaalayaa he laba albaab haddii laakiin xagga waddada ka xidhmaysa u soo guuro xaggan oo albaab kale ka furto balda u fiirso markaa ma bannaano mulaqa ama kii hore ha awdo ama yuusan awdin sababtoo ah intii waddadu ka isticmaalayay ayaa ziyaaday oo xaggana usoo durkay xaggana ayuu he usoo durkay marka markan ayada ah ma banaano marki hadduu isu guuraya xaggii waddada ku dhammaanaysa taasi ma banaano masalada marka waa saas waxaan rajaynaya in la fahmay insha allahu tacala sawirkeedana waxaan soo dhigi doonaa gruubka waaya wuxuu ihi waman lahu qofkii u sugnaaday fiihi wadadii laisku lahaa baabun albaab fafataxa markaa fura aakhar albaab kale abcadda ka fog min ra'si derbi wadada madaxeedii falishurakaa'i kuwii la lahaa waxaa xaqu leeyihiin mancu inay u diidaan fain kaana hadduu yahay albaabka uu furay aqraba mid u dhow ilaa ra'si darbi wadada madaxeedii oo lam yasudu usan xihin albaab alqadiim albaabkii hore fakadalika waa saasoo kale wain sadow hadduu uu xidho albaabkii hore falaa manca markaa loo diidi mahayo marka asagaaba xaqiisii bar ka mida ka tanaasulo soo dhowaaday oo xaqiisii ka soo tegey waman lahu qofkii u sugnaaday daaraani laba guri taftaxaani oo u furan ilaa darbayni laba jid masduudayni oo xidhan aw masduudin ama mid xidhanayo washaaricni iyo waddo furan oo fafataxa markaa fura baaban albaab baynahumaa labada guri dhexdooda ka fura albaab lam yumnac loo jiidi maayo ila ai muctabad haddaan qaban wuxuu ku yidhi qofkii laba guri leh oo kala jeeda oo dhabarkas ku haya oo midba u waddo uu haysto labadaa wado ama ha furaadaan laba wadoo furan ha aadaan ama laba wadoo xidhan ha aadaan ama midkood ha furaan midkoodna ha xidhnaado waa isku mid une isla markaana uu albaab uu ka dhex furo labadii guri ee isku lahaa asago yani gidaarkii udhexeeyey labada guri bay kala xidhan yihin gidaar baa u kala dhexeeya marka gidaarkii kala xidhayay labada guri ee kala jeeda ayuu albaab ka sameeyey albaabkaas wuu samayn karaa loo diidi maayo sababtoo ah dee xaqiisuu ninka ku tasarufay wax saxmadana ma soo kordhanin ee tala diiday waxaa weeye waddadaa uusan lahayn inuu albaab ku furo waddo uusan lahayn oo dhabar ku hayo inuu albaab ku furo laakiin tan waxaa weeyaan gidaarkii labadiisa guri u kala dhexeeyey ayuunbuu albaab ka furoo labadiisa guribuu isku furay xaqiisuu hadda u ka tasarufay wax zaxmadana ma soo kordhinin taa loo diidi waman qofkii lahu u daaraani laba guri taftaxaani u furan ilaa darbayni laba wado masduudayni oo xidhan aw masduudin ama wado xidhan iyo washaarican wado furan fataxa markaa furay baaban albaab baynahuma labadaa guri u dhexeeya lam yumnac loo diidi fil asaxi muctamad haddaan qaban xaythu munca markii la diiday fatxu lbaabi albaabka furitaankiisi fasaalix ay kula ahlu darbi dadkii waddada iska lahaa bimaalin xoole ay saxa way ansaxaysaa wayajuus waxaa bannaan fatxu lkawaati daaqadihii inuu furo ayaa markaa bannaan wuxuu ku yidhi qofkii aan nidhi waa ka mamnuuc in uu albaab ku furo waddo usan lahayn maxaa wadada wuu ka sii jeedaa oo dhabarka ku haya haddii dadkii waddada iska lahaa xidhan ay kula heshiiyaan lacag oy dhahaan lacag iska bixi albaabna u furo marka waa sulx waxaa weeyaan way bannaantay walidaalika buu mualifku fasalkan ugu daray baabu sulx maxaa yeel sulx badan baa soo gala xuquuqdan yani la isku leeyahay ee waxaa weeyaan mushtaraka ah lasku ciriiriyo sulux badan baa soo gala marka taasi way bannaantahay xooluu kula heshiiyey wax dhibaa markaa male way bannaan tahay daaqada inuu ka furo waddadii uusan lahayn daaqada uu ka furan karaa darb mushtarag ah oo dad kale ay leeyihiin isagoo daaqaduu ka samaysan karaa xataa daaqadaas haddii uusan markaa u baahnayn sababtoo ah waxaa weeye dee xoolihiisibuu qofkan ku tasarufay axmadna wadadii ku keeni maayo ciladii baa meesha ka baxday ahayd saxmada wuxuu ihi waxayu munica qofkii markii loo diiday fatxulbaabi albaab inuu ka furo wada laisku leeyahay fasaalexu marka ay kula heshiyeen ahlu darbi dadkii waddada iska labi maalin xole ay kula heshiyeen saxwa ansaxaysa weyjizu xabana fatxu lkawaati daaqadihii inuu markaa ku furo waddadii dad kale ay lahaayeen waljidaaru bayna maalikiin halkaan iskaga joojin wallahu tacaala aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina maxamed